رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka baabu wuxuu baab u yahay ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi wacala allaahi ilaahay dushiisa fatawakkaluu tawakala ilaahay talada u dhiibta in kuntum mu'miniina haddaatiinkuu markaa mu'miniin ah haddii aa mu'miniin ilaahay rumaysan aad tihiin ilaahay talada u dhiibta subxaanahu watacaala wacala allaahi ilaahay korkiisa fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa markaa mu'miniin ah kuwa mu'miniina haddii aad tihiin talada u dhiibta ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasaa markaa baabka looga hadlaya looga hadlaya iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi inama almu'minuuna mu'miniin waxaa la yidhaahdaa aladiina kuwa idaa dukira allaahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qulubtoodu ay cabsanayso dadka qalbigoodu cabsanayaa mu'miniin ah kuwaasaa mu'miniin la yidhaahdaa inama almu'minuuna mu'miniin waxaa ah alladiina idaa dukira allaahu kuwa marka ilaahay la xuso oo ilaahay la sheego subxaana wa tacaala wajilat quluubuhum qulubtoodu ay cabsanayso ilaahay mar allaala marka la sheegay way cabsanayaan ayuu ilaahay leeyahay subxaanah wa tacaala kuwaasaa mu'miniin ah oo iimaan leh kuwaasaa mu'miniin ah oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala kuwaasaa mu'miniin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala iimaankiisii iyo sidii loogu talagalay u aaminay una rumeeyey innama almu'minuuna mu'miniin waxaa ah aladiina kuwa idaa dukira allaahu marka ilaahay la xuso oo ilaahay la sheego wajilad ay cabsanaysa quluubuhum quluubtooda quluubtooda way cabsanaysaa marka ilaahay la xuso subxaanahu wa tacaala waidaa tuliyat haddii la aqriyo calayhim korkooda waidaa tuliyat haddii la aqriyo calayhim korkooda aayaatuhu aayaadkiisa lagu akhriyana zaadathum iimaana iimaan ayuu u ziyaadiyaayo iimaan marka uu kordhaaya mar allaala marka ilaahay la xusana way cabsanaya aayaadkiisa marka lagu akhriyana qalbigoodaa cabsada wa idaa tuliyat calayhim aayaatuhu haddii aayaadkiisa lagu kor akhriya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaalaana zaadathum iimaana iimaan uu u kordhinaya wacalaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakkaluuna tala saaranaya ilaahay ayay talada u dhiibtaan subxaana wa tacaala oo waa dad talada ilaahay u dhiibtoo rabbi tala saartaa saasaa lagu yaqaanaa iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay uu dhahay yaa ayuha nabiyu nebigaanow xasbuka allaahu ilaah waa kugu filan xasbigaaga iyo kaafigaaga waa ilaahi subxaana wa tacaala adi iyo waman itabacaka intii ku raacda oo min almu'miniina mu'miniinta markaa ka mid ahba adi iyo intii ku raacdee mu'miniinta ah ilaahayaa markaa idinku filan wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allah huwa aladii ayadaka binasrihi wabilmu'miniina oo kala waaye yaa ayuha alnabiyu nebiyow xasbuka allaahu xasbigaaga iyo kaafigaaga ilaahay waaye waman ittabacaka iyo intii markaa ku raacdayba intii adi diinta iyo xaqa iyo iimaanka kuula raacdayna xasbigooda waa ilaahay oo kaafigooda ilaah waaye oo weliba min almu'miniina mu'miniinta markaa ka mid ah kuwa iimaanka laga helay markaa ah iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay uu yidhi waman yatawakal qofkii tala saarta cala allaahi ilaahay korkiisa fahwa xasbuhu ilaahayaa ku filan tala qofkii ilaahay u dhiibta ilaahayaa kaafigiisa ah qof allaala qofkii tala saarta ilaahay ilaahayaa ku filan qof allaala qofkii ilaah subxaanahu wa tacaala talada u dhiibta axad kale uu u baahan yahay ma jiree fahuwa huwa xasbuhu ilaahayaa xasbigiisa ah ilaahayaa kaafigiisa ah ilaahayaa ku fila subxaanahu watacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu lama dhihin qofkii ilaahay tala saarta waxa iyo waxa oo ajir ah ayuu leeyahay sida acmaalaha kale oo kale saa darteed baa tawakulka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu qiimaha badan ilaahayna mar kasta inuu ku kaafinayo oo xasbigaagii kaafigaaga yahay io ayaddu markaa tilmaamaysaa waan ibni cabbaasin radia allahu allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi xasbuna allaahu ilaahyaa kaafigeena ah wa nicma alwakiilu wakiilna ilaahay baa u nicmo badan subxaana wa tacaala wax wakiil laga dhigta ilaahay baa u fiicanoo u nicmo badan ibni cabbaasaa saa yidhi qaalaha waxaa kaloo sidaa yidhi ibraahiimu nebi ibraahiim sala allahu calayhi wasalam ama calayhi asalaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xiina wakhtigii ulqiya lagu riday fi naari naarta markii dabka lagu riday ibraahiimna saasuu markaa yidhi idan xilli xasaasi buu marayaa xilli adag ayuu marayaa xilli wuxuu marayaa ilaahay gargaarkiisa uu u baahan yahay cabdulaahi bni cabbaas ayaa yidhi xasbuna allaahu wa nicma alwakiil qaalahaa waxaa kaloo sidaa yidhi ibraahiimu calayhi assalaam xiina waqtigii ulqiya lagu riday fi nnaari naarta wa qaalaha muxammadun naartaasi waa dadkii ay shideen ayagoo raba inay u gargaaraanay u aargudaan ilaahyaalkooda waayo ilaahyaalo wax la anfacaayo oo dadkii dhibaatay looga gargaarayo dadkiiba wax caabudayay meeshii masri iyo guul ayaga ay ka filayeen ilaahyaalkaabayba guul siinayaan kuwaasay u tilmaamayaan oo ay u raadinayaan inay u aargudaan saas maa ilaahnimo ah saa darteed ayaa nebigana yidhi waqaalaha waxaa kaloo sidaa yidhi muxammadun sala allahu calayhi wasalam muxamed ayaa sidaa yidhi waa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam xiina qaaluu lahu markii ay u dhaheen asaga ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa idiin jamceen oo waa idiin kulmeene fakhshawhum ka cabsada fazaadahum iimaana iimaan ayuu u kordhiyey hadalka hadalkaa war cabsada waa laydiin jamcoo waa laydiin kulmay yayba iimaan ka dheefeenba iimaan bay ka faa'iideen iimaan baa u kordhay waqaaluu waxay dhaheen xasbuna allah ilaahayaa kaafigeena ah wa nicma alwakiilu wakiilna ilaahay baa u nicmo badan wax muwakal laga dhigto lakiil laga dhigto ilaahay baa u nicmo badan subxaana wa tacaala waxay la mid tahay wactasimuu biاllaahi huwa mowlaakum fa nicma almowlaa wa nicma alwakiilu wakiilna asagaa u nicmo badan ilaahay subxaana wa tacaala sidaa darteed baa muslimiinta mar allaala markii xaaladaa loo tilmaamay oo arrintoodii saa noqotay oo la biijiyey oo la cabsi geliyey imaan bayba ka qaadeenba wa qaaluu xasbuna allaahu wa nicma alwakiilu xasbigeennii kaafigeenna waa ilaahay wakiilna asagaa u nicmo badan saasay markaa yidhaahdeen rawaahu lbukhaariyu ayaa xadiidkaa wariyey mushkilal xadiidku wuxuu tilmaamayaa ilaahay oo talada loo dhiibto ilaahay oo la tala saarta wax weyn inay tahay laakiin tala saarashada rabbibaa wax badan naga maqan oo naga daciifsan haddiise talada aan u dhiiban lahayn ilaahay tala saarasho midda u dhabnimo badan oo u xaqnimo badan haddaan ilaahay u tala saaran lahayn ilaahay waa na arsuqi lahaa sida shimbirka loo arsuqo oo kale sida shimbirka loo quudiyo oo kalaama loo quudin lahaa marka waxaa aada loogu baahan yahay dadka muslimiinta ah inay aada yaa talada ugu dhiibtaan ka la yiri iimaan baa u kordhay hadalkaa loo sheegay xasbuna allah wa nicma alwakiil ayayna markaa yidhaahdeen baabu wuxuu baab u yahay illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey uu yidhi afa aminuu ma waxay ka aamin noqdeen makra allaahi ilaahay makrigiisa ma dhagartii allay ka aamin noqdeen falaa ya'manu kama aamin noqdo magarta makriga iyo dhagarta alle ila alqowmu alkhaasiruuna qoom khasaarayma ahani haddaad aragto qof ku dhahay bis ani waa garaabo gooyey ahlu jannaan ahay makri alle iyo cadaab allama iguma dhacaayo khasaariika weligaa lama noqdo qof ilaahay subxaana wa tacaala magrigiisa ka aamin noqda baabu qowli illaahi tacaala ilaahay ga sarreeya qowlkiisa ayuu baab u yahay uu yidhi afa aaminuu makrallaahi ma dhagartii allay ka aamin noqdeen maxay u fafadhiyaan ayagoo khamra oo diin alla ka fogaanaya oo macaasi ku dhex jira oo shirki ku jira haddana qosqoslayu hurday soo toosaya ma afa aminuu makra allaahi ma makrigii ilaahbay ka aamin noqdeen falaa ya'manu makra allaahi makriga alla kama aamin noqdo ila alqowmu alkhaasiruuna qoom khasaaray maahane waa qoom khasaaray oo khasaaradii iyo dhibaatadii iyo hoogii iyo balaayadii ay ku dhacday iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay waman yaqnatu yaa ka qusta min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa waa kee midka ka qusta ila adaalluuna kuwa dhumay maahane haddaad aragto qof dhahay anigaa waa ii dhammaatay bis waaye dembigii aan galay maba la tirtiraayaba aniga dadka naarta loo yeri doonaan ka mid ahay oo saa u quustay raxmad alleh ma jiro qof ka quusta ilaa waa qof daal ah sidaa darteed naxariista ilaahay marnaba lagama quusto aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbihi mala midbaa qofaan saas markaa ahayn raxmada weligaa ha ka quusanin weliba nebi ibraahim calayhi salaam iyo qur-aankii aayaddu si toosa u tilmaamaysaa xilligii ay malaa'igta ay ugu yimaadeen ee mutaqaanaa marti ahaan markaasay salaameen markaasuu yidhi qaaluu salaaman qaala innaa minkum wajiluun qaaluu laa tawjal inaa nubashiruka bighulaamin caliim ha cabsanin waxaan kuu bishaaraynaynaa wiil caliim ahoo cilmi badane waa isxaaq qaala abashartumuunii calaa an nafsaniya alkibar buu yidhi ma waxaad ii bishaaraynaysaa anoo gabow itaabtay oo weynaadoo kibar noqday fabima tubashiruun maxay dhaheen qaaluu basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaanitiin haquusan baa la yidhi duq ahaw gabow ahow dhalmagooy ilaahay nimcadiisa lagama qusto markaasuu ibraahim yidhi waman yaqmatu min raxmati rabbihi ila adaaluuna war yaa quusta raxmadda alle ilaa dad jidkii sawaabtii khayrka ka go'ay ka dhumay maahane ma qof kalaa ka qusta wa can ibni cabbaasin radi allah canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can ilkabaa'iri dembiyaalka waaweyn dunuubta waaweyn ee la gala ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam faqaala markaasuu yidhi ashirku billaahi waa ilaahay oo loo shariik yeelo walya'su min rawxi illaahi naxariista alla oo laga quusto iyo waalamnu min makri illaahi nagarta iyo makriga alleh oo laga aamin noqdo taas waaya buu yidhi xaaladaasaa umataqaanaa kabaa'irta ka mid ah dembiyaalka waaweyn ee la galo taasaa markaa ka mid ah in la quusto oo naxariista ilaahay laga quusto idan inaan la quusan baa la rabaa oo la doonayaa oo qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo ilaahay oo loo shariig yeelo waa dunuubta ugu waayeen bay ka mid tahay ya'si laga quusto naxariista alle iyo aamin laga aamin noqdo makriga iyo ciqaabka iyo cadaabka alle intuu dunuubta waayeen bay ka mid yihiin ina shirka la dulmun cadiim ya'sigu waa qabta qofka rajo iyo amal dambe inuusan muujininba inuu go-o asagoo dhanba inuu isdiibu shaydaan isu sallimo mar kasta naxariis ilaahay uu ka quustoo niyadiisa aysan markaas soo gelin markaa loola jeeda idan kabaa'irta xaaladahaasaa markaa ka mid ah xaaladaasaa markaa ka mid ahoo arrinteedaa markaa sidaa ah ashirku billaahi walya'su min rawxi illaahi waalamnu min makri illaahi saddexdaba waxay ka mid yihiin dunubta kabaa'irtee waaweyn ee ilaah subxaana wa tacaala markaa laga galo wa can ibni mascuudin cabdulaahi ibni mascuudna qaala wuxuu yidhi akbaru lkabaa'iri kabaa'ir midda ugu kabaa'irsan dembiyaalka la galo kuwa ugu waaweyn oo aad iyo aad ugu culculus al ishraaku billaah mar walba fiiriin rasuulku mar walba oo dembi weyn la weydiiyo waxa uu ku jawaabaa ilaahay oo loo shariig yeelo waayo shirkiga ilaahay loo sameeyo aad buu u dhib badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala oo cibaadadiisa wax lala wadaajiyo waa dhib aad io aad u weyn sidaa darteed baa qur-aanku in badan cabbiraa qofka ilaahay u shariig yeela inaan dembiga loo dhaafin wixii ka soo hara oo dhinse inuu ilaahay taxta mashiica ku daray uu ilaahay u dhaafa qof allaala qofkii uu doono sidaa darteed ayaa cabdullaahi bni mascuud wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama asagaa wuxuu yidhi akbaru alkabaa'iri kabaa'irkuwa ugu waaweyn waxaa ugu kabaa'irsan oo ugu waaweyn ilaahay oo loo shariig yeelo subxaanahu wa tacaala waalamnu min makri illaahi magarta iyo makriga iyo dhagarta alleh oo laga aamin noqdo waalqunuuqu iyo quusasho min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa laga quusto ilaahay naxariistiisa oo laga quusto iyo su min rawxi illaahi quusasho laga quusto naxariista alleh qunuud waa go'itaan qofku inuu raxmadda alla dhanba ka go'o yo isagana waa inuu markaa ka quusto saa qof ka sameeya kaa waayo dunuubta ilaahay agtiisa laga galo kuwa markaa ugu waaweyn saa darteed in la quustaa ma aha naxariista alle in laga quusto looma baahna raxmadda alle mar walba inaad rajayso cadaabka allena aad ka cabsato waa shay muhiim ah aadna loogu baahan yahay rawaahu cabdurasaaq baa xadiidka markaa wariyey saa darteed waxaa la rabaa dadku inay dadaalaan dadku inay taacada alla ku socdaan dadku inay iska ilaaliyaan iskana digto kana digtoonaadaan mar walba inay ka quustaan ilaahay naxariistiisa subxaana wa rabbi naxariistiisa wasicad kulla shay wax walbaydaa ka waasic noqotay war dembi kasta samay war wax kasta oo dhibaataa gal war wax allaala wixii ilaahay diiday haddaad samaysa laftigeeda ogow inaad leedahay alla dembidhaaf badan waxaasoo dhan aan la cusnayn aan la cuslayn haddaad la hortagto samaawaadkii allada mugood oo dembi ah aadan ka ka quusanin oo aad rajayso sida xadiidku tilmaamay yabna aadam maa inaka maa dacawtanii wa rajawtanii aadna i rajaynaysa waxaan kuu dhaafayaa wax allaala wixii dembi ah oo aad samayso walaa ubaali mana u aadayo ilaahay buu dhaila subxaana wa tacaala dhihimaa ka waabadaya lama dhaafi karo intaanaan kuu dhaafaa intaan waa laguu ciqaabayaa ma jiro uma aabbayeelayo buu dhahay rabbi subxaana watacaala idan haddaan leenahay boqor saas ah hafuur ahoo dembidhaaf badan maxaa nagu kalifaya markii inaan macaasi ku sugnaano xataa haddaan qalad galnay inaan xasuusano ilaaha qaadirka ah inuu noo dembidhaafaya subxaana watacaala tacaala addoomadiisaan nahay ducafaan nahay shaydaan baan nagu dhex jira qadood iyo tabar malihin asagii baa na yaswaasiiyey dhibaatoo noos nafeeye ina albaabkiis naxariistuu noo furay haddii rabbi albaabkiisa raxmadda naga xirnaan lahayd lacinkii shaytaankan uusaa noogu lacibo noogu ciyaaro yaanuu dembi dhaafi lahaa xaggee wanaa ka heli lahayd xaggee janno ka heli lahayn ilaah subxaana watacaala tacaala maqfiradiisa iyo iyo naxariistiisa ballan baan ku qaaday buu yidhi intay ii tooba keenaan inaan toobada ka aqbalo ilaahay subxaana watacaala ana ballan baan ku qaaday buu dhaha ibliis inaan dembi macaasi ku gubo oon ku halaago waad arki doontaa walaa tajidu aktarahum shaakiriin badankooda inaysan kugu shukrin waxaan u fadhiisan doonaa jidka mustaqiimka ah horaan uga imaan doonaa gadaal baan uga imaan doonaa bidix baan uga imaan doonaa bidix baan uga imaan doonaa lacinsaan noogu dhaartay rabbiyaa nooga heeliyey oo yiri anigana in allaala intay istikfaar weydiinayaan oo rabbiga afi dhahayaan inaan cafiyo in allaale intay kaa soo noqdaan inaan saamaxo xaaladaasaa ilaahay la siiyey subxaana wa tacaala baabu min aliimaani billaah ilaahay oo la rumeeyo waxaa ka mid ah alsabru calaa aqdaari illah qadarada alla oo lagu sabro meeshaa inoo joogto wabilahi towfiiq wallahu aclam